بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد المقابلة الأمثلة waxaynu cashirkeenna maanta ku dhigan doonaa biidn illaahi tacaala muqaabalada muqaabaladu waxay ku jirtaa waxyaabaha macnaha qurxiya macnaha ay kelmadu leedahay waxyaabaha qurxinaya ayay ku jirtaa muqaabaladuna waxa weeye inaad ugu yaraan laba macno aad sheegto labadii macno eed sheegtay haddana laba macnoo kasoo horjeeda oo siday u kala horreeyeen u kala horeeya ayaad ka soo daba tuuraysaa haadihi hiya almuqaabala waxaan ku idhi laba macno ayaad sheegaysaa labadii macno eed sheegtay ayaad laba macno oo ka dambeeya ayaad haddana sheegi doontaa labadaa macno ee dambe waxay u kala qaabilayaan labada hore siday u kala horreeyeen haadihi hiya almuqaabala iminka tusaale ahaan waxaad odhanaysaa wal walyabku kaiira ee fal falyadxakuu qaliilan walyabku kaiira kolkaa falyadxakuu qaliilan waa laba macno yadxaku waa qosol qaliilanna waa in yar maxaa laga dambaysiiyey walyabku kaiiran baa laga dambaysiiyey walyabku kaiiran kolkaa yadxakuu baa horreysay yaa qaabilaya yabku qaliilantiina yaa qaabilaya kaiiran kolkaa laba macno ugu yaraan haddii laakiin hal macno ay kaa noqoto halkii macno hal macno kasoo horjeeda la sheego muqaabalo noqon maaya muxuu noqon dibaaq buu noqonaya yon shalay soo marayni kolkaa shalay cashirkii aan soo dhiganay ee dibaaqa ahaa wey laba erey iska soo horjeeda hadii la sheego laakiin hadii la sheego laba macno haddana laba kale kaleoo kasoo horjeeda oo ka dambeeya oo kala horreeyay siday labadii u kala horreeyeen u kala horreeya hadihi hiy mudaabaqa ee muqaabala kolkaa ama ha ahaada laba macno saddex macno afar macno shan macno intii dooni baa la sheegayaa tartiibkiiba haddana loo soo celinaya <clears throat> alamila qaala sala allahu alayhi wasalam nebiga waxaa laga wariyey inuu yidhi lilansaar ansaar ayuu rasuulku ku yidhi innakum idinku ansaaray latakhuruuna waad badanaysiin cinda alfazaci markuu argagax jiro wataqiluuna waanad yaraanaysiin cinda damaci marka damac iyo hunguri uu jiro hadduu hunguriba yimaado ansaarey waad arki doontiin idinkoo yaraanaya macnaheedu waxa weeye ansaartu waxay ahaayeen rag marka dagaalka iyo dhibaatadu ay jirtana iyagu waa daacad bay ahaayeen safka hore iyagaa soo geli jiray intoodaa yar mooye wax kale oo meesha ka muuqanayayba uu yaraanayaan markaa lagu jiro maxaanku idhaha qaniimo qaybsi iyo hanti iyo hungurina rag xishooda bay ahaayeenoo meeshaba laga waayo oo goobtaba aan imanin innakum idinku ansaaray la takhuruuna waad badan doontiin cinda alfasaci argagax marka uu yimaado wa taqiluuna waanad yaraanaysiin cinda damaci damac iyo hunguri markuu yimaad hadduu hunguri yimaadna waxaad noqonaysiin dad yaraada haddaba latakuruun maxaa ka soo horjeeda oo qaabilaya latakuruun maxaa ka soo horjeeda taqiluuna baa ka soo horjeeda alfazacna maxaa ka soo horjeeda adamac baa ka soo horjeeda waa muqaabala maadaama ay laba kelmadood ay noqdeen khaalid binu safwaan yasifu rajulan khaalidoo nin tilmaamaya ayaa gabay tiriyey ayaa hadal yidhi wuxuu yidhi laysa lahu male ninkani sadiiqun saaxiib fi siri hooseeya saaxiib hoose male buu yidhi walaa caduwun cadow male buu yihi filcalaaniyati calaaniyadii sida muuqata cadow muuqdana male saaxiib qarsoonna male buu yidhi haddaba hadalkaa macnihiisu waxa weeye inay muqaabalo ku jirto oo sadiiq ayaa qaabilaya cadowgaa qaabilaya sirtan ayaa qaabilaya calaaniye ayaa qaabilaysa wa qaala bacdu alkhulafaa'i waxay yidhaahdeen man aqcadathu ninkay fadhiisiso nikaayatu liaami dadka liita dhibaatadoodu qof liita dhibaatadiisa haddaad dhulka la gasho aqaamatu waxa soo toosisa icaanatu lkiraam dadka sharaftale kaalmahooga ayaa soo toosiya aqcadatu yaa kolkaa kasoo horjeedo qaabilaya aqaamatu nikaayana icaana aliaamna alkiraam qaala cabdulmalik binu marwan wuxuu yidhi maa xamitu nafsi naftayda kuma ammaano calaa maxbuubin wax la jecel yaho ibtada'tuhu aan bilaabay bicajzin anigoo caajisan shay aan jecelahay oo guul iigu dhammaaday oo laakiin markaan qabanayay waxoogaa naftaydu ay caajisnay naftayda kuma ammaano waxaan naftayda ku haystaa cajsigii ay arrinkaa ku waday baan ku haystaa guul kaste ha ku dhammaado laakiin cajsi maadaamuun ku bilaabay naftayda uma tiriyo buu yidhi sharafta ay leedahay kama dhigo buu yidhi walaa lumtuhaa naftayda kuma canaanto calaa makruuhin wax la necab yahay oo ibtada'tuhu aan bilaabay bixasmin si go leh shay la necab yahay oon si go iyo quwa-a ah qabtayna naftayda kuma dhaliilo buu yidhi waayo shaygaa dee maskaxii dambaysiiba ma jirto buu leeyahay waxaad ka warantaa xamidtu yaa qaabilaya lumtu baa qaabilaya maxbuubin yaa qaabilaya makruuhin bixasminna yaa qaabilaya bijin albax idaa ta'amalta markaad ka mihaale adaaifati luulaa gruubka hore labadiisa tusaale wajadta waad helaysaa kulla mihaalin tusaale kaste oo minhumaa labadooda ka tirsani yashtamilu isagoo koobsaday fii sadrihi qeybtiisa hore calaa macnayeyni laba macno wayashtamilu fii cajuzihi xaggiisa dambena wuxuu ku koobsaday calaa maa yuqaabilu wax kasoo horjeeda haadayni almacnayeyni labadaa macno calaa tartiibi oo say u kala horreeyeen u kala horeeya fa fi mihaali awal namberka koobaad bayana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu tilmaamay sifatayni laba tilmaamood oo min sifaati ansaar ansaari ay lahayd laba tilmaamood ay ansaari lahayd ayuu nebigu tilmaamay sifatayni laba tilmaamood oo min sifaati alansaar ayuu fii sadri lkalaam ku tilmaamay wa humaa iyaguna waa alkasratu farabadnida iyo walfasac argagaxa uma qaabala dalika arrinkaa waxaa soo qaabilay ilaa aakhiri lkalaami kalaamka aakhirkiisa bilqilati yarida iyo wadamc hunguriga calaa wa fi lmithaal athani numberka labaad qaabala wuxuu qaabilsiiyey khaalid binu safwan asadiiqa iyo wasira bilcaduwi iyo walcalaaniya undur waxaad eegtaa mihaaley adaaifati thaaniya gruubka labaad labadiisa tusaale tajid waad heli doontaa kulan minhumaa mid kastoo ka tirsani mushtamilan isagoo koobsaday fii sadrihi xaggiisa hore calaa akara min macnayeyn wax laba macno ka badan ayuu sitaa wa mushtamilan isagoo ku sita fi lcajuzi cajuskana calaa maa yuqaabilu dalika arinkaa ku qaabilaya ayuu ku sitaa ala tartiib oo tartiibkiibu weliba usitaa wa adaa kalaami hadalkoo lagu guto alaa hada nawi nawaha iyo ariiqa naxwuhu waa ariiqa alaa hada naxwi ariiqa yusama waxaa lagu magacaabaa muqaabala wlmuqaabalatu fi lkalaam muqaabalada kalaamku waa min asbaabi xusnihi waxyaabaha keena inuu hadalku qurux yeesho wa iidaaxi macaaniihi macaanidiisuna ay sii cadaato calaa an tutaaxa waa in jaariska loo siiyo lilmutakalimi ka hadlaya cafwan si iska bilaasha qofku waa inuuna iska keenkeenu hadale si yaroo fududoo bilaasha hadalka uga soo daato wa ama idaa takalafahaa hadduu isku kalkalifo wa jaraa waraa'aha u daba cararo fa inahaa tactaqilu waxay ka xidhi almacaaniya macaanida wa taxbisuhaa way ka xabaasi wa tuxrimu lkalaama hadalka waay wa taxrimu lkalaama hadalka waxay ka hoojin rawnaqa salaasila macaankii fududaa wa sihuula iyo sahlanaantii alqaacida almuqaabalatu muqaabaladu muqaabalada marka laga waramayo gebigeegu almuqaabala waa an yati an yuta in lala yimaado bimacnayeyni laba macno ow aara ama laba macno wax ka badan waa in lala yimaado uma yuta waxaa lala imanayaa bimaa yuqaabilu wax ka soo horjeeda dalika kaa hore calaa tartiib oo tartiibkiisii uga soo horjeeda welibana wax ka hore kasoo horjeedaoo tartiibkii uga soo horjeeda ayaa la keenayaa muqaabaladu gebigeegu waa laba macno iyo wixii ka badan bay kolkaa dhex dhacdaa laylisyaduna way sii caddayni kitaabkeennana waxaynu nidhi qaybta dambe balaaqo maahe waa dayl baynu nidhi waa qurqurxin hadalla qurqurxinayo uun wax kale maaha alfaada ha laga qurxiyo macnaha ha laga qurxiyo erey isku eg eg meesha keen markaad hadlayso adi mahmaadaadu qurux bay leedahay sababta quruxda u yeeshay ma garanaysaa mahmaada horta qurux ma leedahay hadalka kale soomaaliga ama ka qurux badan tahay markaad ku hadlayso ma ka qurux badan tahay sababta quruxda u yeeshay waxa weeye macaani waxa la ilaalinaya badiican badiican waxaanan ka hadlayno oo soomaaliya ayaa la ilaalinaya ereygan erey u dhigma maxaan ku dhaha macnahan macno ka soo horjeeda macnahan macno ka agdhodhow waxa weye kolkaa wixii qurux buu yeelanaya bayin waxaad caddaysaa arday o mawaaqic almuqaabala fi ma yaati meesha ay muqaabala ku jirto ereyada soo socda oo dhan rawad caaisha can nabiyi sal allahu alayhi wasalam caaishii waxay rasuulka ka warisay anahu qaal inuu yidhi calayka birifqi dhimrinta iyo naxariista ogow ama ku dadaal yaa caaisha fa inahu maa kaana ma ahaado fii shayin shay rifqigu iyo dhimrintu ilaa zaanahu qurux buu u ahaadaa walaa nusica lagama siibo min shayin shay ilaa shaanahu foolxumo ayuu ku noqdaa foolxumu ku noqonaya haddaba waxaa lagaa doonayaa fa inahu maa kaana fii shayin ilaa zaanahu walaa nuzica min shayin ilaa shaanahu waxaad eegtaa zaanahu yaa ka soo horjeeda shaanahu baa ka soo horjeeda fii shayinna yaa ka soo horjeeda min shayin ila fii iyo min macnaha way iska soo horjeedaane wa qaala bacdu lbulaqaa'i waxay yidhahdeen ragga balaaqada ilaahay baray qaarkoodna kadaru ljamaaca jamaaco liidata kadarku waa dhoobada jamaaco iswada haysato oo khilaaf ka dhaxeeyo oo haddana jamac iska ah ayaa khayrun ka wanaagsan min safwi furqati adigoo iska saafiyo kelida intaad cidlo iska joogto iska nadiifo cidnaba aan wax kula murmo iyo wax kula dooda iyo wax ku dhibatoona aan haysan waxa kaaga khayr badan walaalo kula murmo ood laakiin la midaysan tahay kolka waxaa laga hadlayaa midnimadaa laga hadlayaa midnimada khilaafaad iyo dhibaato iyo dulmi iyo wax kastaaba ha soo gale eh, midnimadu waxay ka khayr badan tahay maxay waxba kelida ayay dhaantaa kelida ayay dhaantaa waa ka nidhaahno dawlad xumi dawlad la-aan ayay dhaantaa kadaruljamaaca jamaacada dhoobadeeda iyo dhibaatadeedu khayru waxay ka wanaagsan tahay min safwi lfurqa kala taga saafiga ah kolkaa kadarka yaa qaabilaya safwiga jamaacadana yaa qaabilaya furqada qaala tacaala ilaahay baa yidhi yuxilu lahum wuxuu ilaahay aayibaati waxyaabaha ayibaadka ee wanaagsan wayuxarimu calayhim wuxuuna ka xarimaa alkhabaaisa waxyaabaha foosha xunxun ayuu ka xarimaa yuxilu yaa kasoo horjeeda yuxarimu aayibaatna lahumna yaa kasoo horjeeda lahum alayhim aayibaatna yaa kasoo horjeeda alkhabais wa qaala jariir wuxuu yihi وباصd خyر فيكم بيمينه وqابd شhر عnكم بشماaله jriir baa ninkan la yidhaaho jriir waa jiitame hooyadii baa ku riyootay markay uurka lahayd iyadoo xarig dhashay markay dadka riyada fasiro u sheegeen ayaa loo sheegay maxay riyada layskama fasiro un dad fasiro ayaa jira oo ilaahay riyada baray sida loo macneeyo ama loo fasiro kolkaa markii islaantaasi ay riyootay iyadoo xadhig dhalaysa ayay tihi waa maxay xadhiggaa aan dhalay gabayaabaad dhali doontaa baa lagu yidhi gabayaa eeg gabadha hooyadii uur bay lahayd sidii loogu fasiray bay u dhacday oo maxay dhashay markii gabayaabay dhashay riyada marka la fasirayo waxaa laga keenaa dhawaaqa erey ereyadaad ku riyootay xadhiggaasaa laga keenaya iyo wuxuu qabto markaasaa la raadinaya ereyganaad ku riyootay iyo wuxuu yahay baa horta la raadinaya mararka qaarna hadii sharciga islaamka ay ku soo aroortay alfaadaasi ama luqada carabiga luqada carabigaa la raadiyaa shaygaasi macnuhu leeyahay mararka qaarna waxaa la eegaa wejiga qofka riyooday war bal isoo eeg baa la yidhahda soo riyoon xalay ha isoo eeg markaasaa wejigiisa wax lagala soo baxaa saddexdaa arrimood qofku hadduu garab maro riyada inta badan wax layska fasiruun ma aha dhinacaa doontuun ula kici maysid saddexdaa dariiq isku darsato ayaad odhan kartaa riyada waan fasiri karaa ama qofka aad riyo u geysan kartaa welibana qof wanaagsanna waa inuu yahay qofkaad ugeysanaysaa waxaan xasuustaa haddii aad iska fasirto un laakiin ama aad iskaga geyso un qofka waxyaabo badan baa ka dhalan karaa waxaan xasuustaa nin baa beri wadaad u tego markaasuu yihi sheekh xalay anuu addimayaan kuriy oday ka waran markaasuu yihi maasha allah maad addimaysay haa buu yidhi anuu addimayy sanadkaad xajka ku socotaa xajkaa tegaysaa buu yidhi u farxay moogtahay mid kalaa istaagay sheekh anaanu xalay addimayaan kuriy oday ka warran buu yidhi miyaada dintay bu alay a tuug baad noqono gacanta lagaa goyn bui tuugintaad noqota gacanta lagaa jaray culimaa meesha fadhiiday joogmayna odhanin waa maxamed ibnu siriin bu aha mar alla markii xajka la tegey markii bishii xajku gaadhay ayaa kii xajiyayay uu xajka tegey kuu ku yidhi xajka tegaysa xajku tegey kii uu ku yidhi tuug baad noqono gacantaa lagaa jarina intuu waxday baa lagu qabto gacantaa laga gooyey culimadii baa utimid markaa ibnu siriin markaas shekh maxamedow waanu maqlayna maalintaad labada nin saa ku kala lahayd waanu kaa xishoonay inaan su-aashaa ku weydiina laakiin sidii ad u sheegtay u dhacdaye waa maxay sababtu bay ku yidhahdeen wuxuu idhi adin bay labada ninbay kuu sheegeen meel qura ayay adin kugu sheegeen ninna xaj ugu fasirtay ninna tuugnimaad ugu fasirtay sidiibay u dhacday waa maxay cilmigu waxa weeyaan buu yidhi xajka e-, adinka eegto qur laba macno ugu jiraa buu isagoo xajka awuu ku jiraa waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaala isagoo tuugada ana ku jiraa waadana muadinu baynahum ayatuha alciiru inakum lasaariquun kadib haddaba labada adinyaa kala fasiraya wejiga qofka qofkan wejigiisaad eegeysaa weji ahlucibaado markuu yahay waa kii xajka weji nin madow iyo macsi ay ka muuqato markuu yahayna adinkiisu waa kii waa kii tuugada maydaan labada weji kale arkaynin buu yidhi siday kala haayeen jariir haddaba hooyadiibaa riyootay xadhiggay ku riyootay xadhiggii gabayaagaasa loogu fasiray gabayaabuu u noqday wa baasidu khayrin jariir weeye wa baasidu khayrin waa nin khayrka fidiya fiikum dhexdiina biyamiinihi midigtiisuu ku fidiya khayrka oo dhan midigta ayuu ku fidiyaa wa qaabidu sharin waa nin sharka qabta cankum idinka ayuu idinka qabtaa bishimaalihi bidixduu idinkaga haya waxalla wixii sharana bidixduu idinkaga haya waxalla wixii shara bidixda ayuu idinkaga hayaa oo gacantaa bidix buu kaaga haya wax alla wixii khayrana midigtuu idinku qaybinayaa buu yidhi baasid yaa kasoo horjeeda qaabid khayrna yaa kasoo horjeeda shar fiikum yaa kasoo horjeeda cankum yamiin yaa kasoo horjeeda shimaal kolkaa waa muqaabalo aad u tiro badan wa qaala albuxturi wuxuu yidhi فإذا xاarبوا أdlوu عزيiزا وإذا sاlموا أعزوu dليiلا فإذا xاarبوا markay dagaalamaan nimankani hadday dagaalba qaadaan adallu waxay duleeyaan casiisan kii ciziga lahaa waidaa saalamu hadday heshiis la yimaadiinna acazu waxay cisleeyaan daliilankii dulliga ahaa bay ciseeyaan waa reer gebigooguba uu yahay uhi markay dagaalamayaanna casiiska inay duleeyaan heshiiska marka lagu jirana daliilka inay ciseeyaan haddaba waxaad sheegtaa xaarabu yaa ka soo hor jeeda saalamu adallu yaa kasoo soo hor jeeda acazu casiizan yaa ka hor jeeda daliilan wa qaala shariif wuxuu yidhi ومنظري كان بسراء يضحكني يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني ومنظر muuqaal badana kaana ahaa bisaraa barwaaqada yudxikuni kii iga qosliya alla maxaa muuqaal jiray buu leeyahay mar alla marka barwaaqada iga qoslinayay yaa qurba maa caada alla dhowida sida dhow ugu soo laabtay bidaraa inuu dhibaatada yubkiini igaga oohiyo siiroo degdega unbuu u bilaabay inuu dhib igaga oohiyo buu yidhi bisara ayaa ka soo horjeeda bidara yudxikuni yaa ka soo horjeeda yubkiini qaala tacaala likay laa ta'saw inaydaan warwarin calaa maa faatakum wixii idinka tegay inaydaan ka warwarin walaa tafraxuu inaydaan ku farxin bima aataakum wixii uu idin siiyey wuxuu idin siiyeyna inaydaan ku farxin ta'saw yaa ka horjeeda tafraxuu calaa maa faatakum yaa kasoo horjeeda jeeda faatakum wixii tegey aataakum wixii kuu yimidee lagu siiyey wa qaala tacaala baطinuhu fiihi raxma faduliba baynahum bisuurin lahu baabun baطinuhu fiihi raxma haddaba baabun baطinuhu gudihiisa hoose fiihi raxma naxariis baa ku sugan wa daahiruhu wejigiisa sarana min qibalihi jihada jihadiisa waxaa ku soo jeeda alcadaabu cadaab baatinuhu muxuu noqonayaa baatinuhu yaa ka soo horjeeda baatinuhu dhaahiruhu alraxmana yaa ka soo horjeeda alcadaab baa ka soo horjeeda naabiqat aljacdi wuxuu yidhi naabiqat aljacdi fatan kana fiihi ma yasuru sadiiqahu cala ana fiihi ma yasul acaadiya jumlada dambe waa cashirkeenna beriya alى ana fiihima yasu acaadiya balaaqada cashirkeena beriyaa ka hadli doontaa waxa weeye ninka marka sharaf mooye ceeb marka loo waayo nooca loo ammaano nin baa doonaysa inaad ammaanto weligii tilmaamihiisaad baadi baadi baadi waxaad odhanaysaa war yaadaheen war ninka hebel la yidhaha cayb male wax ceeba iyo wax cay atoona male haddii laga tegi waayo runtuu ku mitidaa eeg eeg nin doonaysa inaad ammaanto waxa ceeb uu leeyahay inaad sheegtaad doonaysaa markaasaad odhanaysaa war hebel wax ceeb aba male hadii laga tegi waayo runta kama gabado yaa ceebtiisi waa maxay markaa maxaan ceeb ka dhigay inuuna runta ka gabanin baan ceeb ka dhigay waxay ka dhigan tahay ninkaasi wax ceeb wuxuu ceeb yeelan karaa waa runtuu sheegay horta idinkaan idin weydiiyey runtu ma ceebba mise waaba ammaan sifada ugu liidatu leeyahay waa run sheegnimo sifooyinkiisa kale taasay kasii wada sarreeyaan kolka eeg nin buu ammaanayaa ninkani markaasuu yidhi fatan waa inan kaana fiihi waxaa ku dhex jira inankaa maa yasuru wax ka farxiya sadiiqahu saaxiibkii inankaasi mar kasta wuxuu helayaa wax saaxiibkii uu ku farxo calaa ana fiihi laakiin dhexdiisa waxaa ah laakiin waa ceebbaa la soo reebaya laakiin dhexdiisa waxaa ah inankan maa yasuu lacaadiya wax cadowgiisa ka nixiya ceebuu leeyahay waxaa jirta buu ku yidhi inuu cadowgiisa ka nixiyo war inaad cadowgaa ka nixisaa ma ceebba mise iyadaaba ammaana iyadaa ammaana haddaba u fiirso fatan kaana fiihi maa yasuru sadiiqahu yasuru yaa kasoo horjeeda yasuu sadiiqahuna yaa kasoo horjeeda alacaadiya fatan waa inan kaana fiihi waxa dhexdiisa ah maa yasuru wax ka farxiya sadiiqahu saaxiibkii calaa ana fiihi waxa kaloo dhexdiisa ah maa yasuu wax ka warwariya alacaadiya cadowga qaala abu tamaam wuxuu idhi yaa ummatan kaana qubxu ljawri yuskhiduhaa dahran faasbaxa xusnu lcadli yurdiihaa ummadda islaamka weeyi yaa ummatan ummaday buu yidhi ummadda oo kaana uu ahaan jiray qubxu ljawri jawrka xumi yuskhiduhaa kii ka cadhaysiiya mar kastay aragto ummaddani cid la ama ha hadasho ama ayayna hadline hoostay ka guuxdaa waayo dulmiga uma adkaysan karto yaa ummatan ummad ummadda oo kaana uu ahaa qubxuljawri jawrka xumi yuskhiduhaa kii ka cadhaysiiya dahran xilli xilliyada qaar jawrka xun baad ka cadhoon jirteen fa asbaxa wuxuu noqday xusnu lcadli cadaaladda wanaagsan yurdiha kii raalli gelinaya cadaaladda wanaagsan baa iminka idin raalli gelinaysa waxaad eegtaa hadaba qubxiga yaa kasoo horjeeda qubxigii xusni baa kasoo horjeeda jawrna yaa kasoo horjeeda cadli yuskiduha ayaa kasoo horjeeda yurdiha waqaala aydan waxaa kaloo yihi qad yuncimu allahu bilbalwa wain cadumaan wayabtali llahu bacda alqawmi binicami ilaahay subxaanahu wa tacaala daduu dhib ku riday buu dhibkaa dhayo ayuu dheef uga dhigaa dhib kugu dhacay oo dhib ah oo la arkayo ayaa haddana wanaag ku ah waxaa kaloo jira dad ilaahay wax uu siiyey nimcada ay tahay ayay nimcadu aafo ku noqotaa aafo iyo balaayay ku noqonaysaa qad yuncimu allah ilaahay baa u nimceeya bilbalwa balaayada ayuu ugu nimceeya qofkuu doono balaayadii baa nimco ilaahay uga dhigaya wa in cadumad haba weynaatee balaayadu haba weynaato si kaste ha u weynaatee ilaahay baa haddana nimco ka dhigaya wayabteli laahu ilaahay baa imtixaana bacda alqowmi qoomka qaarkood binicami nimcooyin buu ku imtixaana dadka qaarna nimcaa lagu imtixaanaya miyaydaan arag kuwo badanoo ubadka lagu imtixaanay kuwo adduunyada lagu imtixaanay kuwo aqoonta lagu imtixaanay qad yuncimu allahu bilbalwa wain cadumat wayabteli laahu bacda alqowmi binicami yuncimu yaa ka soo horjeeda yabteli albalwa yaa ka horjeeda annicam ayaa kasoo horjeeda qaala tacaala alle ayaa yidhi faamaa man acطaa ninka siiya wataqa ilaahay ka baqa wasadaqa bilxusnaa tawxiidka rumeeya ama xusnada rumeeya fasanuyasiruhu waxaanu u fudaydinaynaa lilyusraa dariiqa jannada loo fudaydini wa amaa man bakila ninka bakaylka noqday qacanta adkaada wastagna ee maarma ee isku arka inuuna dee ka maarmayaba cid kaste wakadaba bilxusna dariiqa wanaagsan iyo tawxiidka beeniya fasanuyasiruhu waxaanu u fudaydinaynaa liusra waxaanu u fudaydinaynaa maxay lilcusra dariiqa naarta iyo dariiqa halaaga iyo dariiqa dee naa lagu lagu halaagsamayo ayaa loo fudaydinaya miyaadan arag qof salaada tuka aan lagu karaynin war beenta iskada aan lagu karaynin war xanta ka dhawrso aan lagu karaynin horta maad aragtee qofna adna lagugu kari maayo hadii la yidhaha maanta subax ka subaxda labada ragcadood ee subaxda iska daayo adduunyo kasta qaata hadii lagu odhan lama yeeli lahay saaka adaanku weydiiye labadaa ragcadood un iska daa saaka uun hadda beri iska bilaabaa lagu yidhi saaka uun labada ragcadood iska daa wax kasta haddii lagu soo marsiiyo miyaad kari labada ragcadood inaad dayso waa maya ma daynaysid haddaba qofku haddii istikne gaadho waa khatarteeda ma ogtahay dadki ilaahay baa kala qaybiyo waad aragtaa ilaahay baa ina sheegay markii dambe o ina yidhi ina la shata alla shaqadiinu kala fogaa buu ilaahay ina yidhi labadan qof ag fadhiyaan isku shaqo ahayn ina la shata alla shaqadiinu kala fogaa kolka waxaa muhiim ah qofku inuu ogaado nimankan falsafada ee iska akhdaada badan ayaa dadka muslimiinta waxay ka soo galaan ay ku yidhaahdeen waariyaahe bay ku odhanayaan may wuxuu ilaahay kuu qadaray buu kuugu cadaabaya haddana ilaahay baa kuu qadaraya siu kuugu cadaabi bay kuleeyihin inaad xumaato inaad shaqada xun qabato inaad dariiq xun so ilaahay kuma qadarin ha ilaahay baa qadaray ilaahay wuxuu kuu qadaray ma raalli buu kaaga yahay maya adiga miaan khiyaar lagu siin khiyaar ma lagu siiyey horta khiyaar ma lagu siiyey khiyaar baa lagu siiyey khiyaarkanuu ilaahay kuu qabanaya adiga khiyaar baa lagu siiyey ilaahayna ahlu naarka wuu usii qoran yihiin ahlu jannuhuba waxaana weeyaan haddii macalinkaagu haddaan iminka ardaydaydaan nasira imtixaan ka qaad oon ogahay oon maalin kasta cashirka u dhigo oo su-aalaha tafaacul aanu samayno ma garanaya ka iyo ka kale a waan garanaya dee ilahay hore kuu yaqaanaa baasaya dariiqa fiican maraya iyo ka dhacayaba ilahay wuu kala garanayaa dadkan maadaamu ilaahay kala og yahay waa la sii qoray khiyaarkana adaa lagu siiyey bal imika eeg waxaa lagu yidhi saaka tukaa lagu bal salaadan duhur ee soo socota tukaa lagu yidhi dhammaanteen tukaan layna yidhi kaan tukanayna ilahay uu sii qoray ka tukanayana ilaahay uu sii qoro uu og yahay kolkaa adigu haddaa isagu haddaad tukato dee isku daray liiskii wanaagsanaa haddaad salaadii ka tagtana oo tidhaahda ma tukan karayo iyo berri baan tukani haddaad tidhaahdana dee adaa liiskii isku daray fa amaa man acطaa ninka bixiyo wax wataqa ilaahay ka baqa wasadaqa rumeeya bilxusna tawxiidka fasanuyasiruhu waxaanu u fudaydinaynaa lilyusraa dariiqa jannada wa amaa man bakila ka qacanta adag ee bakaylka ah wastaqna ee haddana maarma wa kadaba bilxusna tawxiidka beeniya fasanuyasiruhu waxaanu u fudaydinaynaa lilcusra waxaa la yidhi sadaqa waxaa ammaan ugu filan khayr oo dhan iyadaa hogaaminaysa baleeg fa amaa man acdaa yaa intaasoo waa acdaa waa wata taqwadii xataa waa laga horreysiiyey wa sadaqa bilxusna saddexda ficil ee meesha yaalla waxaa loogu horreysiiyey alicdaa iyo ataqwa iyo atasdiiq waxaa loogu horreysiiyey buklinimana ceeb waxa ugu filan in xumihii o dhan isaga xagga hore loo mariyey oo loogu horreysiiyey wa amaa man bakila wastagna wakadaba bilxusna taqdiimkuna macno sidiisa ayuu balaaqada ugu jiraa acdo ayaa kasoo horjeeda bakila ittaqa ayaa kasoo horjeeda istagna istagna wey ittaqa iyo istagna way iska soo horjeedaan waayo kani ilaahay inuu u baahan yahay buu ogyaho waa kan cibaadaysanaya kanna wuxuba is waad maarantay waa cidnaba uma baahnid sadaqayaa kasoo horjeeda kadaba lilyusra ayaa kasoo horjeeda lilusra qaala almacarbi yaa dahru yaa munjiza iicaadihi wa mukhlifa alma'muuli min wacdihi wuxuu leeyahay macari sanadku la hadlayaayo sanadku wixii uu kuu ballan qaadaa dhib iyo dheefba wuu noqon karaa buu yidhi laakiin sanadku wixii dhiba uu kuu ballan qaado sidiisuu uga dhabeeyaa wax alla wixii dhib ah ee sanadku kuu ballan qaado sidiisuu uga dhabeeyaa haddii lagu yidha waad dhimanaysaa bes waad sidiisiiba geeridaadii way imanaysaa wax alla waxay dhiba sanadka kaaga socdaa waa sidoodii laakiin wixii wanaaga may lama hubo wixii wanaaga eh, la bixinayo kolkaa waxaa laakiin khada yar baa ku jira beytka oo xagga dahriga in loo nisbeeyo ayuu khaladku ka jiraa dahriga iyo sanadka in loo nisbeeyo ma ilaahay baa wanaag oo dhan keena dhibaato oo dhan haya kolkaa dahriga in loo nisbeeyo ma aha dahru sanadow yaa munjiza iicaadihi hanjabaadiisa ka hanjabaadiisa iyo caadkiisa ka oofiyow wa wamukhlif alma'muun waxaa la rajaynayana ka guub yeela ee beeniya ee min wacdihi ballantiisa balanqaadkana kaka baxo u yidhi wixii ballantii wanaagsanayd kolkaa munjis yaa kasoo hor jeeda mukhlif icaadna yaa kasoo hor jeeda wacdi mayiz adibaaqa min almuqaabala fi ma yaati fa ulaaika kuwaa yubadilu llahu ilaahay baa u bedelaya sayiaatihim xumahooga xasanaatin wanaag loogu bedelaya arba mise waa muqaabala bal kala sheega labadaa cashir waa cashirkii shalay iyo cashirkan maante waa ibaaq waayo sayiaad iyo xasanaad iska soo horjeeda waa laba qura sayiaad iyo xasanaad waa ibaaq afar erey ugu yar laba gaar wada socdiya labadii gaarka ahaa waanahu huwa adxaka waabka waanahu huwa amaata waaxyaa waa muqaabala kani waayo cafwan waa ibaaq kan laftiisu waa ibaaqii hore waayo sababta maad garanaysaa adxakayaa kasoo horjeeda abkaabaa kasoo horjeeda amaatanayaa kasoo horjeeda axyaabaa kasoo horjeeda ma dibaaqba mise waa muqaabala markaa waa dibaaq dibaaq wey sababta aan muqaabalo u waayay baan kuu sheegaya muqaabalada waxaa la leeyahay labada hore waa in la israaciyo eeg adxaa iyo amaata waa in la israaciyo marka muqaabalo la doonayo waa in la yidhaahdo adxaka wa amaata labada ma la israaciyo hadda iskama soo horjeedaan labadii ka soo horjeeday labadaa waa in xagga dambe lagu tuuro oo soo kala horeeya abkaa iyo axyaa sidii adxaka iyo amaatadu ay u kala horreeyeen ayaa adxakada teedii la soo horreysiinaya oo abkaada lasoo hormarinaya ya ah, isku aayad isku aayaddaa ma aha laakiin waxa weeye muhiim waxaa daruuriya labada horena in la israaciyo labada dambana xagga dambe la mariyo maadi fahanteen halkaa maxaan idin idhi adxaka iyo abkaasim iskama soo horjeedaan labadan erey markay keligood iska soo horjeedaanay isku xigaan maxaa la odhanaya labadii iska soo horjeedaa isku xigee dibaaq baa la odhan haddii eeg amaate iyo axyaanaso iskama soo horjeedaan laba kaleo iska soo horjeedaan maa waa dibaaq kale maxaa muqaabalo loo odhan waaye oo loo odhan waaye adxakada iyo amaatada labadaa waxaa ka soo horjeeda abka iyo axyaa dee waa in dhinaca isku maraan labada erey laga soo horjeedaya adxaka iyo amaata inay isku xigaan kadibna aya laysku xijisiiyo labadaa erey labadii kasoo horjeedayay oo kala horeeya iyagu kala horreeyeen qaala tacaala faman yurid illaahu ilaahay doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sadrahu laabtu u ballaadhiyaa lilislaami islaamnimada waman yurid ninkuu alla doono an yudilahu inuu baadiyeeyana yajcal sadrahu laabtiisuu ka dhigaa dayiqan mid cidhiidhiya xarajan oo dhibaataysan welibana an yahdiyahu ka warrama an yahdiyahu yahdiyayaa kasoo horjeeda an yudilahu yashrax sadrahu yaa kasoo horjeeda yajcal sadrahu yajcal sadrahu baa kasoo horjeeda kolka waa dibaaq mise waa muqaabala waa muqaabala wa qaala abu ayib wuxuu yihi azuur azuuruhum azuuruhum wasawaadu leyli yashfacu lii waanfanii wabayaadu subxi yuri yuriini yugrii bi azuuruhum waan ziyaartaa buu yihi nimankan nimankaanu waan ziyaartaa buu yihi wa sawaadu leyli habeenka madoobi kiioo yashfacu li ii ergeynaya ama waxaan siyaartaa markuu habeenku ergadayda kusoo biiro waxa habeenku waa asturo meel fog halkii lagaasii arki lahaa cidiba kulama socoto kolkaa wuxuu leeyahay azuuruhum waan siyaaranayaa wa sawaadu leyli kiioo habeenka madoobi yashfacu li ii ergeynaya habeenka madoobi markuu ergadayda ku biiraama siyaartaa wa ansani waan soo laabtaa waktigaan ka soo noqonayaana waxa weeye wa bayaadu subxi iftiinka subaxdu markuu yuqribi idhiirigelinayo subaxda maalinimo iyadoo idhiirigelinaysa ayaan soo noqdaa haddaba sawaadiyaa ka soo horjeeda bayaad alleylna yaa ka soo horjeeda asubxi yashfacu lii yaa ka soo horjeeda yuqribi haddaad doonto iskaba dhaaf yazuur iyo anhanina waad odhan kartaa waa muqaabala mise dibaaq waa muqaabala alkariimu ninka sharafta lihi waasicu lmaqfira dulqaadkiisu wuu ballaadhan idaa daaqad markay cidhiidhi noqoto almacdira cudurdaarku macnaha hadalkani waxa weeye kiis baad gashay qofkii aad ka gashay sow looma cudurdaarto oo wixii kiiska kalifay sow lama sababeeyo waabad sababayn kari weydayba cudurdaarashadiibaa khada noqotay waxaan sabab ahayn baad sabab ka dhigtay waxa kaaga fiican inaad sababtaa keento inaad ninkan tidhaa hor waan khaldamaye waan khaldamaye dee kii lagu khaldamo ugumaadan horreynina maxaa xala kolkaa ninku hadduu kariim yahay dulqaadkiisa waxaa la ogaadaa khalad toosa marka laga galo taasuu ka hadlayo wuxuu yihi alkariimu ninka kariimkae sharafta lihi waasicu lmaqfira dembi dhaafkiisa iyo dulqaadkiisu waa ballaadhan yahay idaa daaqad markay cidhiiri noqoto almacdira cudurdaarku cudurdaarku markuu cidhiiri noqdo waasic ayaa ka soo horjeeda daaqa ayaa kasoo horjeeda waasica waxay noqotay waasici waxaa kasoo horjeeda daaqad almaqfirana waxaa kasoo horjeeda almacdila muqaabalaa markaa meesha ku jirta adabu ljaahili ninka jaahilkaa ah, cadhadiisu fii qowlihi hadalkiisay ka muuqataa wa adabu lcaaqili ninka caaqilka ah cadhadiisuna fii ficlihi ficilkiisay ka muuqataa nacasku hadduu kuu cadhoodo hadal taagtaagan buu kugula hadlaa qof caaqil ah ama aqoon leh hadduu kuu cadhoodana isagoo sidiisa ah ayuu ficilkiisii ay arkaysaayo xidhiidhkii idiin dhexayn jiray unbuu wax ka bedelaa kolka waa qof caqlile ama xikmadaysani markuu doonayo inuu kuu cadhoodo adab ljaahili fii qowlihi wa adab lcaaqili fii ficlihi aljaahil yaa ka soo hor jeeda qowlna yaa ka soo hor jeeda ficil muqaabala qaala lmansuur laa takruju ha ka bixina min cizi aacati daacadu ciziga iyo sharafta ay leedahay ilaa duli lmacsiyati macsiyadu ay leedahay ciziyaa kasoo horjeeda ulli daaca ayaa kasoo horjeeda almacsiya maxay noqonaysaa marka dibaq mise muqaabala muqaabala lain saanii ani ltini bmasaatin laqad saaranii ani khatartu bibaliki nin baa inan buu la hadlayaayo inantaasi wax kamay samayne way cayday aflagaaday ku tidhi aflagaadadii baa loo sheegay markaasuu gabaygan tiriyey wuxuu yihi inanay aflagaadadaada markaan maqlay marna waan farxay marna waan waan waan naxay buu yihi laakiin aan kuu sheegay farxaddaydaa weyn buu yihi welibana aflagaadadaada ooban ku farxayba buu yihi sababtu ugu farxay maad garanaysaa isagaa sababeeyey wuxuu yihi lainsaa'ani hadduu iwerweriyey an niltini inaad isoo gaadhsiisay bimasaa'atin ceeb inaad isoo gaadhood icayday hadday taasi iga warwarisay laqad saranii waxa iga farxiyey buu yihi anii anigu khadartu inaan kusoo dhacay bibaalika qalbigaagaba markaad icaayaysays qalbigaaga kumaan soo dhicin buu yidhi bas intaasaba ammaan igu filan wax jiraba inaan ahay waan isogahay buu yidhi markaa kol haddaan qalbigaagaba kusoo dhacay war male saani yaa kasoo horjeeda sarani sarani baa kasoo horjeeda masaacatina yaa kasoo horjeeda cafwan iska daa waa saani iyo iska soo horjeeda iyo sarani labada eri iska soo horjeeda ibaaq iyo muqaabala midkee bay noqonayaan aibaq wa qaala naabiqa wuxuu ihi wain habataa sahlan ahaaraa cajaajatan wain calawaa xasnan tashadad janaadilu wain habataa sahlan ahaaraa cajaajatan wain calawaa xasnan tashadad janaadilu wain habataa hadday kusoo degaan sahlan meel banaan ah hadday kusoo degaan ahaara waxay kicinayaan cajaajatan siigo haday meel banaana yimaadiin siigo iyo boor baa kaka kici wain calawa haddii ay koraan xasnan meel buura ah hadday koraanna tashadad waxay dhimbiila ka soo boodaan janaadilu dhagaxda ayaa dhimbiilo soo daadisa buu yihi siday u ordayaan habada ayaa kasoo horjeeda calawa baa kasoo horjeeda sahlanna ayaa kasoo horjeeda xasnan baa kasoo horjeeda xasnan waa kolkaa muqaabala ayaa meesha ku jirta aws ibnu xajrin waa nin aad iyo aad u xikmad badan buu awskani ahaa islaantuu dumaalay odaygii hore qabi jirayna gabayaabu ahaa aws ibnu xajrin islaantii uu dumaalay odaygii ka horreeyey caruurtii ay odaygaa hore u dhashay oo dhanina gabayaabay ahaayeen aطacnaa rabbana wacasaahu qawm faduqnaa طacma طaacatihi wadaaqu طcnaa raabna wcsaahu qwm faduqnaa dama aacatina wadaaqu dama aacatihiba mise dama aacatina ma dama aacatina bu inoo qoray okay waxaan moodayay gabaygu inuu ahaan jiray dama aacatihi wadaaqu saasaan moodayay inuu gabaygu ahaa aacnaa waxaanu dhadhaminay aacnaa waxaanu yeelnay rabbanaa rabbigayo waanu yeelnay wa casaahu waxaa caasiyey qowmun ummad kale annana rabbiga yaanu yeelnay ummado kalena ilaahay way caasiyeen faduqnaa waanu dhadhaminay dacma daacatina daacada yadu wanaaggii ay lahayd waanu dhadhaminay wadaaqu iyana way dhadhamiyeen markaa dulla macsiyatihim bay dhadhamiyeen aacnaa maxaa kasoo horjeeda yaa aacnaa kasoo horjeeda casaahu baa kasoo horjeeda ibaaq iyo muqaabala waa ibaaq bes wax kale kuma jiro layliska saddexaad ardayo adaa kaaga shaqeeyey afraadkuna waa la mid shanaadka hal gabay baa ku jire gabayga ku jira uun aynu eegno waa layliska shanaad hal gabay baa ku jira liman tadlubu dunyaa ida lam turid biha surura muxibin aw isaa'ata mujrimiin liman tadlubu yaad u dalbaysaa addunya war horta adduunyada yaad u rabtaa idaa lam turid bihaa markaadan adigu uga uga jeedin ama aadan ka rabin suruura muxibin kuku jecel farxaddii ow isaa'ata mujrimin amaa dembiile isaa'adiisa iyo ceebtiisa markaadan ujeedin horta adduunyada maxaa lagu falaa ma is weydiiseen raggii horteen adduunyada tijaabiyey way way ka warkeeneen waxay ogaadeen adduunyada gebigeeguba inay qiimaheeguba tahay qofad jeceshahayna inaad kaga farxiso qofaad necab inaad kaga nixiso wax kalaba maaha buu jacaylka iyo nacaybkuna inay iska yimaadiin maahe waa inay sabab iyo dariiqi wataan liman talubu waryaad u dalbaysaa addunya adduunyada idaa lam turid bihaa haddaadan uga jeedinba suruura muxibin ka ku jecel inaad ka farxiso aw isaa'ata mujrimin ama dembiilaha inaad ka nixiso od kaga warwariso suruur yaa kasoo horjeeda isaaa muxibinna yaa kasoo horjeeda mujrimin kolkaa dilaaqiyo muqaabala xusnu tacliil culima cashirkeenani wuxuu ka hadlayaa wax xusnu tacliil la yidhaah xusnu tacliilka gebigiisa aan idiin sheego qolada suugaanteenna taqaana aada u fahmi lahayd xusnu tacliilka suugaanta soomaaliyeed ragga yaqaanaa si weyn bay u fahmi lahayn xusnu tacliil xusnu tacliilku wax jiraba maaha rasmi ahaan markaad u rabto maaha wax jira xusnu tacliilku xusnu tacliil wuxuu noqonayaa xusnu tacliil shay baad sabab u raadinaysaa sababtii uu lahaa sabab aan ahayn baad siinaysaa sabab yaroo lagu qoslo ayaad keenaysaa oo sababtii rasmiga ahayd aan ahayn sababbaad shayga u raadinaysaayo sababtii sabab aan ahayn ayaad u keenaysaa nin eegay roob da-ayoo cir cir hooray buu eegay cir hooray ayuu eegay markaasuu saa u eegayo halkaa haa halkaasuu cirku ku da-ayaa maanta sow ma aha haa uu iska aamusay berri oo kale ayuu bartii haddana roobkii ka soo bilaabay sababta waa maxay roobku laba jeer uu halkaa ugu da-ay dee ilaahay baa siiyey muna ilaahay siinin waran waan fahmay buu yihi cirku wuxuu halkaa ugu da qof baa ka dhintay cirka uu ku dul ooyaya halkaasaa lagu aasay saasay ila tahay buui halkaa qof baa lagaga aasay cirka buui kolkaa ma qof ka dhintuu ku dul ooyayaa mise sababta ilaahay baa halkaa siiyey labada jeer soomaalidaa ku maahmaahda roob iyo waxay yidhaahdeen maxay odhan jireen iyo eh, daba wax ka raad jecel bay yidhaahdeen dabku hadduu mar qura kuu ololo oo hadana kaa baktiya markii la shidi jiray mar labaad inuu ololaa waxba ma aha markaabuu ku ololaya mar labaad ilan mar buu ololaye roobkuna inta badan halkuu helo iska daba maraabay odhan jireen kolka waxaa jira de ilaahay baa siiyey subxaanahu watacaala xusnu tacliilku waa sababtii rasmiga ahayd sabab aan ahayn inaad keento weeyi qaala maari i ra maari oo rasaas ama baroor samaynaya ayaa yidhi nin baa dhintay macari baa u barooranaya wma kulfat lbadri lmuniri qadiimatan walakinahaa fi wajhihi aharu latmi dayaxa maad aragteen meesha yaree midabka gaarka ah leh ee ku dhex jirta ee geedkay caleenta la moodo waa midab yaroo iskaga dhex jira wey ilaahay ku abuuray midabkaasuu sababaynaya horta dayaxu midabkan muxuu la sameeyey buu yidhi adigu isagu ma ogid midabka waxaad yeelataa midabkaasoo kale markay dhibaata kusoo gaadhay dhirbaaxayr markay kugu dhacdo oo kale ayuu jidhkaagu isyara bedelaa war dayaxa midabkiisani ma inuu u jiri jiraad moodaysiin buu yidhi war ninkanuu u baroortay dhirbaaxadii ninkan xaggiisa kaga timid ninkan geeridiisa ayuu dayaxa yidhina intaa la madoobaaday buu yidhi wamaa kulfatu lbedri dayaxa midabkiisu dayxii almuniiri caddaa qadiimatan ma ahayn mid hore war dayaxa midabkiisu inuu qadiim ahaa amoodina buu yihi waa midabkaa yare hadda midabka ah walaakinahaa iyadu fii wajhihi wejigiisa aharu ladmi dhirbaaxadu raadkay kaga tagtay weeyaan waa dhirbaaxadaasina geeridii ninkana dhirbaaxo ku noqotay markaasuu dayixiina isbedelay buu leeyahay markaa ah. wamaa kulfa kulfadu waa madowga yar wamaa kulfatu lbedri dayaxa madowgiisa almuniiri dayixii ifayey qadiimatan ma ahayn mid qadiima walaakinahaa iyadu aharu ladmi waa dhirbaaxada raadkeegii fii wejhi wejiga laga dhirbaaxay wa qaala bnu ruumi wuxuu idhi amaa dukaau falam tasfara id janaxad ilaa lifurqati daka almandari اlxasani amaa dukaau falam tasfara id janaxan ilaa lifurqati daka almandari اlxasani cadaaladu markay sii dhacayso soo huruud huruud ma noqoto ya iyadoo huruud huruuda soo ma aragna cadaad markay sii dhacayso wuxuu leeyahay amaa dukaau cadaadu kelimatu dukaa waa cadaada wey waa kinaaya waa kinaaya kinaaya can daatin wixii la odhan jiray amaa dukaau cadaadu falam tasfara huruud ma noqoto id janaxad markay sii dhacayso ilaa lifurqati daaka kaa inay ka tegaysunbay ka warwaraysaa almandari muuqaalka alxasana ee quruxda badan nin buu ammaanayayoo maxay huruud la noqotaa markay sii dhacayso dee ninkan wejigiisay ka tegaysaayo way yaxyaxday buu leeyay markaa werwer bay muujinaysa ila ninkanay ka libdhaysaaye ka dhacaysaaye cadceedda huruudeediibuu sababeeyey sababtii rasmiga ahayd midan ahayna wuu siiyey wa qaala aakhar nin kalea yidhi fii qilati lmadar roobkaa ku yaraaday bimasr wadanka masr masr buu roobka ku yaraaday roobka ku yaraaday ilaahay baa keenay sow maaha maa ayuu adee sababtu tahay sow maaha ay galeen wuxuu yihi roobkan yaraaday anigu waan fahmay buu war masr ninkan deeqsiga ah jooga buu ninkan deeqsiga ah hebel hebel sawka jooga masar diiqsiinimadiisa maydaan arag markuu wax bixinayo siduu wax u bixiyo ka warrama war daruuru way xishoodeen daruuru wixii dhulka ay siinayeenee biyo ahaa markay qiyaaseen iyo ninkani wixii uu bixinayay markay qiyaaseen waxoogiiba ayaa yaraadayo intay xishoodeen bay dib ula noqdeen roobkii buu yihi sanadka maa qasara algaysu can misra wa turbatiha dabcan walaakin tacadaaku min alkhajali maa qasara ma gaabinin alkayfu roobku ma gaabinin an misra waddanka misr kama gaabin wa turbatiha ciiddeedana kama gaabin dabcan dabci ahaan hamoodin inay dabci ay uga gaabiyeen walaakin tacadaakum idin gudbay min alkhajari yaxyax aawadi war wuu yaxyaxayo ninkan ka yaxyaxay roobkii gaabintii uu masr ka gaabiyey buu cilaynaya sababtii rasmiga ahayd midaan ahaynna wuu ku cilaynaya xusnu tacliil baa la yidhahdaa markaa albax yarsi waxaa barooranaya abulcalaa ninka la yidhaha baa barooranaya fi lbeyt lawal beytka koobaad wa yubaaliquuna ku xeel dheeraanaya fii ana alxusna inuu xusnigu cala almarsiyi ka loo barooranayo shamila wada gaadhay kaiiran wax fara badan oo min madaahir ilkown kownka madaahirtiisiiya fa huwa lidaalika sidaa darteed yadaci wuxuu sheeganaya ana kulfat albedri dayaxa midabkiisaa ka dhex muuqda wahya iyaduna maa yadhar waxaa ka muuqda weeyaan calaa wajhi wejigiisa sare oo min kudratin dhooba dhooba ah laysat maaha naashi'atan mid ka dhalatay can sababin dabiiciyin sabab dabiiciya wainamaa hiya xaadiatun way ku soo korodhay min alladmi dhirbaaxadii calaa firaaqi lmarsiyi ka loo barooranayo firaaqadiisii kolkaa ayuu kaga barooranaya alaa firaaqi lmarsiyi wa yaraa ibnu ruumi wuxuu u arkaa fi lbeyti thaani beytka labaad anna shamsa cadeedu lam tasfara inayna huruud noqon cinda aljunuuxi markay sii dhacaysay markay u leexanaysay ila lmagiibi inay dhacdo lisababi lkowni sababka kowniga almacruuf ee la yaqaan cinda alculamaa walaakinahaa iyadu isfarad huruud bay noqotay makhaafata an tufaariqa iyadoo ka baqaysa inay ka tagto wejha almamduux kan la ammaanayo wejigiisa wa yunkiru shaaciru gabayaagu wuu inkiraya fi lbeyti thaali beytka saddexaad alasbaab adabiiciya asbaabta dabiiciga ah liqilati lmadar ee roobka uu ugu yaraaday bimisr wayatalamasu wuxuuna rabaa lidaalika arrinkaas sababan aakhar sabab kale huwa ana almadara roobku yakhjalu wuxuu ka yaxyaxay an yanzila inuu ku soo dego biardin dhul yacumuhaa uu wada gaadhay fadlu lmamduux ka la ammaanayo deeqdiisu iyo wajuuduhu deeqsinimadiisu liannahu laa yastadiic awoodu ma leh mubaaraatahu inuu tartan la galo filjuudi xagga deeqda walcadaa waxbixinta fa anta taraa warniya waad aragtaa fii kulli miaalin tusaale kaste oo min alamilati saabiqa ee tusaalayaasha hore ah ana shaacira gabayaagu ankara inuu inkiray sababa shayi lmacruuf shaygii la yaqaanay sababtiisa waltaja'a inuu u baahday ilaa cilatin cilo ibtakaraha uu soo isagu samaystay tunaasibu ku haboon algarada qaradka alladii qaradka yarmi ilayhi uu ujeedo wayusama hada sluub min alkalaam usluubkan hadalka waxaa loo yaqaanaa xusnu tacliil waxa la ydhaha xusnu tacliil ba la ydhaha shaygu sababuuna lahayn sababan ahayn markaad siiso alqaacida xusnu tacliili xusnu tacliilku an yunkira waa inuu inkiro ama dafiro aladiibu qofka suugaanyahankiihi saraaxatan si dhab ah oo cad waa inuu u dafiro ow dimnan ama si hoose waa inuu u dafiro cilata shayi shayga ciladiisa almacruufati ee la yaqaan wayaati waa inuu la yimaad bicilatin cilad adabiyatin adabiya ariiqatin dariifatin oo macaan ama wanaagsan tunaasibu kuna haboon algarada qaradka alladii qaradka yaqsidu ilayhi uu ujeedo tamriinaad laylisya markaa wadix waxaad caddaysaa ardayow xusna tacliil xusnu tacliilka caddee fi labyaati alaatiya gabayada soo socda qaala bnu nubate wuxuu yihi ninkii ibnu nubate almasri la odhan jiray lam yazal juuduka lam yazal juuduhu yajuuru cala almaa ilaa ankasa nudaara sfiraaran lam yazal kama zuulin juuduhu deeqsinimadiisu yajuuru inuu udee inuu cadaalad xumo ku sameeyo calalmaali maalka war deeqsinimadani maalkiibay cadaalad xumo ku samaysay oo hantidiibay baabi'isay lam yazal kama zuulin juuduhu juud deeqdiisu yajuuru inay baabi'iso ma cadaalad xumo ay ku samayso calalmaal ilaa ankasaa ilaa intuu soo huw huwinayay annudaara kii aadka u iftiimayay isfiraaran huruud huruud war nudaarka waxaa loo yaqaanaa dahabka nudaar waa dahabka dahabkii yaraana sawka huruud noqday horta dahabka midabkiisa maogtiin inuu asal huruud yahay dahabka midabkiisu waa huruud huruud isfiraar wey dahabkiina isfiraar buu noqday wuxuu doonayaa ninkani nin buu ammaanayaayo inuu yidhaa war ninkani siduu deeqda u bixinayo uu u bixinayo uu u bixinayo ayaa hantidiina argagaxday dahabkii intuu yaxyaxay ayuu yaxyax dartii huruud la noqday nimankan carbeed way kala duwan yihiin oo waxay idhaahdeen ninku hadduu waxay idhaahdeen hadduu baqo wuu madoobaadaa hadduu baqo wuu madoobaadaa bay idhahdeen hadduu yaxyaxana wuxuu noqdaa bay yidhaahdeen sidii huruudhuruud oo kale ayuu noqdaa bay yidhaahdeen huruudhuruud buu noqonaya hadduu farxana wuu caddaadaa bay yidhaahdeen kolkaa qofka qura ayay hadda ka hadlayaan sifooyinu kale leeyahay bay siinayaan kolka waxaan uga soconnaa yaxyax baa ayaa ayuu qaaday markaa yaxyax buu qaaday dahabkii baa yaxyax qaaday ama dinaarkii markaasuu kolkaa isfiraar huruud huruud noqday huruuddan dinaarkuba waxay ka timid yaxyax buu ku leeyahay war xusnu tacliilku waa halkaas huruudda diinaarku ma yaxyax bay ka timid mise uu iska ahaa huruud huruud buu iska ahaa isna yaxyax buu ka dhigay ninkan deeqdiisuu ka yaxyaxay buu yidhi markaa lam yazal kama zuulin juuduhu deeqdiisu yajuuru inay halaagto calalmaali maalka ilaa ankasaa ilaa intuu soo huwinayey annudaara kii iftiimaye dahabka ahaa isfiraaran huruud wa qaala shaacir gabayaa kale ayaa yidhi yamdax isagoo ammaan samaynaya wayucallil sababaynaya lizilzaalin dhulgariir xadaa ka dhacay bimisr wadanka masr buu dhulgariir ka dhacay dee ilaahay baa keenay subxaanahu wa tacaala sababtuna waa dunuubteenna wuxuu yihi maa zulzilat misru min kaydin yuraadu biha wainamaa raqasat min cadlihi daraba gabayga ayuu tiriyey maa zulzilad lama gariirinin buu yihi misru wadanka masra min kaydin shirqool yuraadu biha dhib loola jeedo lama gariirin war dhibaato maaha ma ahayn buu yidhi dhulgariirkani makri iyo wax khatar inagu hayaba ma ahayn buu yidhi maxay ahayd ciyaar dhulka uu ciyaaraya bay ahayd way farxday dhulkaa farxay farxay ninkanina haysta ee masar haysta cadaaladiisa ayuu dhulku ka yaabay buu yidhi mar alla markuu ninkan dhulku la yaabay ninkan cadaaladiisii ayuu dhulku iska farxay farxadiibuu markaa dee qofku markuu farxo waa ka yaro gariire marar badane wuu iska gariiray buu farxad aawadeed maa zulzilad misru masar dhulgariir laguma dhufan min kaydin dhib looguma dhufan yuraadu bihaa loola jeedo wa inamaa raqasad waxay samaysay raqsi iyo ciyaar min cadlihi cadaaladiisa ayay la ciyaartay daraban iyadoo faraxsan kolkaa dhulgariirkiibuu sababeeyo ciyaar buu ka dhigay dhulka uu ciyaarayo araa badraa samaai yaluuxu xiinaan wayabduu uma yaltaxifu saxaaba وذاk لأنه لma تbاdى وأbصر واجهka اsتحyا وغاab araa waan arkaa bedr samaaء dayxii samada yaluuxu isagoo ifaya xiinan mar dayaxaa samada oo daruur galay horti weli maad aragteen si wanaagsan haddaad habeenkii cirka u daawatiin quruxda waad yaabaysiin cirka oo daruura leh dayixuna uu cararayo afar iyo tobnaad meelaha uu yahay waxaad arkaysaa dayixiyo marna daruurta sidaa u gelaya marna dhinaca kale uga baxaya wax kale kuma geratida inuu dabaalanayo ayaad moodaa wuxuu idhi araa waxaan arkaa bedra samaai samada buu yidhi dayixeegii waan arkaa yaluuxu isagoo ifaya xiinan mar wayabdu wuu muuqdaa mar kale uma yaltaxif wuu isduuduubayaayo asxaaba busta yaroo daruur ka samaysan buu marna isku duuduubayaa gebigiisuba uu isqariyeyba wadaaka arrinkaasina liannahu isagu lamaa tabaddaa markuu muuqday mar alla markuu daruurta ka soo baxo inoo soo muuqday ayuu absara arkay wejhaka wejigaaga istaxyaa uu xishooday waqaaba waynaga dhuntay markaa daruurtan yaru ku dhuumanayo maydaan arkayn war dayixu aduu ku arkayo inaad ka caddahay buu ogaaday xishood aawadii buu daruurta inooga galay uu dhuuntay kolkaa dayaxa daruurtii yara iduu galay ayuu gebigeediiba ka dhigay nin xishoonayo oo kale wa qiila waxaa la yidhi fii farasin faras adhamo madow dii quratin wejigana dhalaal yar bar yaroo cad buu halkaa wejiga ku lahaa farasku sidiisana wuu u madoobaa wuxuu yihi waadhama yastamidu leylu minhu watadlucu bayna caynayhi huraya saraa khalfa aصaxaabi yatiiru zahwan wayadwi khalfahu laflaaka daya falama khaafa washka lfawti minhu tashabaha bilqawaa'imi wlmuxaya وأdhma ystmid الlayl minh وتضلc byna عaynayh wa qaala fii farasin adham dii quratin waa sax wa adhama kalguraabi sawaadu laylin yatiiru maca alriyaaxi walaa janaaxu kasaahu leylu shamlatahu wawalla faqabala bayna caynayhi asabaaxu waadhamaka alguraabi sawaadu laylin yatiiru maca alriyaaxi walaa janaaxu kasaahu leylu shamlatahu wawalla kasaahu الlayl شhمlth وwlى faqbla byna عaynayh صباح وأdhma alla badanaa faras madow kalغuraabi tukaaba la moodaa sawaada leyl xagga madowga sawaada lownin xagga midabka madow faras madoobi badanaa oo tuka la moodo buu yidhi wa adhama alla badanaa faras madow kalghuraabi tukaaba la moodaa sawaada leylin xagga madowgiisa yadiiru wuu duulayaa maca riyaaxi dabaylaha ayuu la duulayaa walaa janaaxu wax baada male faraskani dabayshu la duulaa baadna male sanaa wuxuu cararay khalfo sabaax sabaaxi subaxdiibuu daba cararay wuu daba cararay muxuu yidhi kasaahu leylu habeenka ayaa huwiyey shamlatahu hugiisii yaraa maradiisii yarayd farasku muxuu la madoobaaday horta isagu ma madoobayn inta madow sow ilaahay kuma abuurin madowgaasuu cilaynaya kolkaa wuxuu yihi kasaahu waxa huuyey alleylu habeenka ayaa shamlatahu bustihiisii yaraa huuyey busto yaroo habeenku wuu yahay marada yaruu huwadaana waa maro madow habeenkiibaa maro yaroo madow huwiyey kolkaa farasku madowga wuxuu ka keenay xagga habeenka kasaahu waxa huuyey alleylu habeenkaa shamlatahu bustihiisii huuyey wawalla habeenku iskaga tegeyba bustihii yaraan ayuu dhaafay faraska ayuu uga tegey waa madowgane kolkaa waagibaa cadaankii yar wejigu haddana sababaynaya faqabala wuxuu ka dhunkaday bayna caynayhi labada indhood dhexdooda ayuu asabaaxu subaxduna ay ka dhunkatay subaxdiina way soo carartayoo bartaa labada indhood dhexdooday ka dhunkatay kolkaa caddaanka yare halkan uu ka cad yahayna xaggay ka timid waa dhunkashadii subaxda madowgan jidhka kalena xagguu ka yimid waa bustihii habeenkii ee huwanaa kolka wuxuu cilaynayaa faras madow oo wejiga cad buu cilaynaya qaala bnu nubat sacdi wuxu i fii farasin faras muxajalin muxajalka waxaa loo yaqaanaa farduhu inaad ogtahay iyo dameeraha mooyaane halkaasay bar ku leeyihiin halkaasay bar ku leeyihiin bartaa in badan baan baadhayay ilaa hadda laakiin cilmi aanan ogeyn baa ku jira bartaa wakti dheer baan laakiin baadhayay barta halkaa ay fardaha iyo dameeruhu ku leeyihiin ragga qaar nuqal ragga qaar baa wax ka qora barta halkaa ku qoran ragga qaar baa wax ku sheega waxa ay ku sheegaan ayaanan ilaa hadda taxqiiq rasmiya dameerahana wax kaley ku sheegaanoo waxaa kale ay ku sheegaan hadda waxay yidhaahdeen ilaahay baa og xaqiiqadu midkay tahay bal dadka dameeraha dhaqda ayaynu weydiiniyeen waxaa la yidhaahdaa dameerka haddii dhegta ay biyo ka galaan u dhintaa baa la yidhaha mad maqasheen warkaa rag baa wax ka qora hadday dame hadda ha ku tijaabinina haddaad tidhahdi dameer yar baan ku tijaabinaya ayuu ka dhinto adaa lagugu yeelanaya maogtahay laakiin bal waa waxaa muhiima in la weydiiyo arrinkaasi siduu u jiro kutub ay ku qoran tahay dameerka haddii dhegta ay biyo yari ka galaan inuu dhimanayo ilaahay ba ogolka anu ma garanayo aad arrinkaa waan baadhayay laakiin wax adigu aan ku kalsoonaado oon idhaahdo waa sidaas u jiraayoon jasmin kara ma garanayo bartoodan yar waxbay ku sheegaan waxaa inay barta ku sheegaan iyadana bal waan haddaynu hellaana idiin sheegi doona xuduntaa kaga taalla yidhaahdeen sow xuduntu caloosha kagama taalla makhluuqa sida caadigaa markaad ogtahay ilmuhu markuu dhalanaya halka xudunta kaga taalla caloosha soo maaha dameeraha waxay yidhahdeen xuduntu waxay kaga taallaa halka adinka <laughs> miyaa garanaya bal in la baadho loo baahanya soo baadha wa adhama alla badanaa mid madoobi oo yastamidu leylu habeenku uu ka qaato minhu xaggiisa madowga faraskan madow habeenkaaba in yaroo madowga ka amaahda buu leeyahay war habeenkuuba amaahiyaaba madowga wa tatlucu waxaa ka soo baxa bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdoodana afur ururka xidigahan ururkuna waxay ka soo baxaan bartaa labada indhood dhexdooday ka soo baxaan buu yidhi saraa wuu guuray khalfo sabaaxi subaxda ayuu daba cararay yadiiru isagoo duulaya zahwan oo isla weyn oo kibirsan wayadwi khalfahu xaggiisa dambena waxa soo duubaya oo soo daba cararaya waa wayadwi wayadwi wuu duubaya khalfahu xaggiisa dambe alaflaaga falagii cadeedu ay dhex maraysay dayan duubid falagiibuu soo duubaya ayuu soo dhaafaya uu ka soo badinayaa buu leeyahay falamaa khaafa markuu baqay washkal fawti minhu inuu ka tago markuu ka baqay inuu ka tago falagiibaaba ka baqaya inuu ka tago muxuu sameeyey dee faraskani u cararaya falagani waa falagan cadeeda ay ku dhex jirtay wareejinayaan falaga ayu ayu ayuu dabacaa u duubayaabuu ku yidhi falagiibaa ka baqay inuu kolkaa faraskuba ka dheereeyo siduu u orod badan yahay tashabbaha wuu ku dhegay markaa falagu bilqawaa'imi labadaa lugood buu qabsaday walmuxaya iyo bartaa wejiga muxaya waa bartaa wejiga falakii halkuu ku dhegay faraska buu yidhi labada lugood iyo iyo bartaare wejiga kolkaa macnaheegu waa maxay faraskani labada lugood buu caddaa halkaa wejigana wuu caddaa waa halkaa yaree la qabsaday falaka ilan cadaadii baa ku dhex jirta waa macal cadaadii iftiinkan yidhi waxay uga yimaadeen waa lagu dhegay markaa meesha heer baa lagaga dhegay wa urujani wuxuu ihi urujani la odhan jirayna abdaa saniicuka taqsiira zamani fafi waqti rabiici duluucu lwardi min khajali abda wuxuu muujiyey saniicuka farsamadaadu iyo deeqsinimadaadu taqsiira zamaani xilligu siduu nooga gaabiyey mar alla marka deeqda deeqsigu bixiyo xilligu waxaa la ogaanayaa inuu bakhiil yahay buu ku leeyahay abdaa wuxuu muujiyey saniicuka waxbixintaadu taqsiira zamaani zamanku siduu u gaabiyey fa fii waqti rabiic waqtiga guga lagu jiro uluuculwardi ubuxu wuu soo baxaa min khajali yaxyax buu la soo baxaa ubaxa maad aragtee noocan cascas maxau la soo baxay ubaxa cascasi guga war wuu yaxyaxsan yahay oo muxuu ka yaxyaxay ninkan dariiqdiisiibuu ka yaxyaxay oba xagebigiisuba waa yaxyaxba ilan waa casaane wa qaala bacduhum qaarkood baa yidhi yarsi isagoo u barooranaya kaatiba nin qoraa ah istashcara alkutaabu faqdaka saalifan waqadat bisixati dalika alayaamu falidaka falidaaka suwidat duwiyu ka asafan calayka washuqat alaqlaamu wuxuu yidhi markaa istashcara waxaa dareemay alkutaabu ragga wax qora oo dhan baa dareemay faqdaka waayidaada saalifan horay usii dareemeen war ragga wax qoraa weligood waxay ogaayeen inaad dhiman doonto buu yidhi hadda adoon dhimanba iskadaa adoon dhalan ayaa kuwii kaa horreeyey ay ogaayeen markaad dhalata inaad dhiman doonto buu leeyy wuu kusii mubaalaqoonaya istashcara waxay dareemeen alkutaabu ragga wax qoraa faqdaka in lagu waayi doono saalifan horay ayay u dareemeen waqadad waxaa xukumay bisixati daalika arrinkaas saxiixnimadiisana alayaamu waktiguna arrinkaa wuuga rumeeyeyo waa adiga maanta dhintay waktigiina inay run tahay buu warkaa sheegay falidaaka sidaa darteed raggii wax qorayay maadaamay ogaadeen inaad geeriyoonayso falidaaka sidaa darteed suwidad waxaa la madoobeeyey aduwiyu tawaadihii tawaadda ma ogtahay inay madow ahaan jirtay tawaadayani ragga wax qoro oo dhan tawaadoodu way madowdahay maxay la madoobeeyeen werwer bay muujinayaan adiga ay kaasii werwarayaan kaaabatan werwer iyo asafan murugo calayka adiga dushaada loo hayo wa shuqad waxaa la jeexay alaqlaamu qalinka qalinka yar maad aragteen marka la qorayo caaradiisa yarmayna jeexnayn qalinka maxaa caaradda lala sii jeexay warwerwer adiga lagaa qabo ayaa ragga wax qoro oo dhaniba waxay ku heshiiyeen in adiga kiyo lagugu xusayo qalinkooga yar caaradda ay jeexaan tawaadooduna ay madoobaato weligoodba maxaa loo madoobeeyey qalinka qalinka eh, tawaada qalinka afkiisana loo jeexay adigaa lagula qaybsanayaa bu yihi ama warwarkayga la xusaya istashcara waxay dareemeen alkutaabu raggii wax qorayay faqdaka adiga waayidaada saalifan horay u dareemeen waqadad waxaa xukumay bisixati dalika arrinkaa saxiixnimadiisana alayaamu maalmaha falidaaka sidaa darteed suwidad waxaa la madoobeeyey adduwiyu tawaadihii waa la madoobeeyey ka'aabatan warwar iyo asafan murugo alayka adiga lagu murugoonayo wa shuqad waxaa la jeexay alaqlaamu qalimaantiina waa la jeexay wa qaala aakhar sabaqat ilayka min alxadaa'iqi wardatun sabaqaat ilayka min alxadaa'iqi wardatun waatatka qabla awaaniha tadfiila damicaad bilasmika id ra'atka fajamacad famahaa ilayka ka aalibin taqbiila ubaxa maad aragteen ubax yaroo baxay maad aragteen markuu ubaxu baxayo afkiisa yari waa sidee muna saa soo yar dhaweyn adigu markaad qof dhunkays leedahay seed u dhunkataa afka kala hayaad dhunkataa mise adoo afka isku soo ururiyey wuxu war beertanaad soo martay buu yidhi beeraha markaad soo martay ubaxii baa ku arkay buu yidhi ubaxu mar alla markay indhaha ku saareen dhammaan afka yar sidaasay soo wada yidhaahdeen maxay doonayeen inay ku dhunkadaan kolka ubaxa yare afka sidaa soo lihi ujeeddo kale ma aha sidaasi e. adiga inay ku dhunkadaan unbay doonayaan buu leeyahay sabaqad waxaa badiyey ilayka xaggaaga usoo bediy xaggaaga waxaa usoo cararay min al alxadaa'iqi beeraha ka soo cararay wardatun ubax beeraha oo dhan ubax baa kasoo dheereeyey buu ku yidhi wa atadka waxaa kuu timid qabla awaaniha xilligeegii ka hor xilligii adiga lagu dhunkanayey ka hor ayuu ubixii kuu yimid tadfiilan isagoo iscaruuraynaya tadfiilka waxaa loo yaqaana qofka aan loo yeedhin ee kuu yimaada tadfiilan iscaruurayn caruurtu ilan adoon u yeedhin bay kaasoo dabagelayaani tadfiilan iyagoo iscaruuraynaya o difli difli iska dhigaya damicad waxay hunguraysay bilasmika dhunkashadaada damicad ubuxu wuxuu hungureeyey bilamika dhunkashadaada idra'adka markay ku aragtay fa jamacad waxay soo ururisay famaha afkeegii ilayka xaggaagay usoo ururisay ka aalibin taqbiilin waxba la moodaa nin doonaya dhunkasho oo kale inuu ku dhunkado nin doonaya ayuu oo kalunbuu noqday laa yadlucu lbardu ila min tashawuqihi ilayka xataa yuwaafii wajhaka nadira laa yadlucu ma soo baxa buu yihi albadru hada dayxu muxuu usoo baxaa de ilaahay baa inoo soo bixiya uguna talagalay socankaa ma ahayn haddaba dayixu sababtu usoo baxo anu waan fahmay buu yidhi dayixu wuxuu usoo baxaa ninkan wejigiisa ayuu shawq iyo kalgacayl u hayaayo aad soo daawatid buu isleeyahay ninkaa wejigiisa markaasuu soo yara baxaa sidii wuxuu guri ku jiray oo kale markaasuu cabaar intaa uu haawada ku jiro ayuu ninkaa daawadaa markuu daawashadiisa ka dhergana uu iska noqday gurigiisiibuu ku noqdaa haddana markuu in yar joogu soo baxaya isagoo ninkan daawo isle laa yadlucu bardu laa yadlucu lbedru dayixu ma soo baxo laa yadlucu lbedru dayixu ma soo baxo ilaa min tashawuqihi kalgacayl uu u qabo ilayka adiga mooyaane xataa yuwaafiya ilaayuu la kulmo wejhaka wejigaagii annadira dhalaalayay wejigaaga dhalaalayay ayuu la kulmaa bakat faqdaka dunyaa qadiima bidamciha fakaana lahaa fi saalifi dahri duufaanu bakad faaqdaka dunyaa qadiiman bidamcihaa fakana lahaa fi saali fi daahri duufaanun bakad waxaa ilmaysay faqdaka adiga waayidaada waxaa la ilmeeyey addunya adduunyada oo dhan baa la oyday adiga waayidaada qadiiman beri hore bidamcihaa ilmadeedii weligaa waa laguu sii ooyi jiray buui adduunyadu way kuusii ooyi jirtay adiga adduunyada oohinteedii markay ururtay ururtay ururtay ururtay maxay noqotay duufaan bay isku bedeshay buui war duufaankan maxaad moodaysaa oohintii adduunyadu ay ku ooyeysay ilmadiio ururtay weeyaan buu ku leeyahay bakad waxaa faqdaka waayidaada addunya adduunyadiibaa u oyday qadiiman beri hore bidamcihaa ilmadeediibayna ugu oyday fa laha waxa u ahaaday fii saalifi dahri beri hore duufaanu duufaan waa duufaankii nebi nuux duufaankii nebi nuuxba oohin adiga laguu qabo ayuu ahaa buu yidhi markaa insha alla layliska labaad saddexaad iska soo dhaaf afraadka laba bayd baa ku jira oo u baahan kolley inaan yaro eegno waxaad sharaxdaa buu ina leeyahay layliska afraad ishrax waxaad sharaxdaa albeytayn alaatiyeyn wabayin waxaad caddaysaa maa fiihimaa min xusni tacliil wa liabi ayib fi lmadxi abi ayib baana iska lahaa alasta bna alula saciduu wasaaduu walam yalidu mra'an ilaa najiiba wama riixu riyaadi laha walakin kasaahaa dafnuhum fi turbi iiba wuxuu yidhi alasta war miyaadan ahayn ibna alulaa nimankii inankooga miyaadan ahayn sacidu guulaystay wasaadu boqoradana noqday war horta adigu miyayna qoladii ku dhalin weligoodba boqorada ahaayee guusha lahaa walam yaliduu mayna dhalin imra'an qof ilaa najiiban qof sharaf le unbay dhalaan weligoodba ku sharaf le mooye qof kalaba dhalaan beeraha naacawdooda yare udgoon sawmaydaan arag naacawdaasoo sababaynaya naacawda beeruhu maxay udgoon la noqotay wamaa riixu riyaad beeraha naacawdooda iyo dabayshoodu ma aha lahaa beerta iskama leh udgoonka mayna iyadu iska leedahayd moodaysaa walaakin kasaaha waxaa huwiyey dafnuhu markay dadku ku aaseen fi turbi carada diiban miski yar war ciidda yarbaa diib lagu aasay buu kuleeyahay welibana gabayga rasmigiisu wuxuu ahaa nin geeriyooday buu ka hadlayayo wuxuu leeyahay markii nin buu ammaanayey afwan nin buu ammaanayey ninki uu ammaanayey usuushiisi iyo abtirsiintiisii dhimatay xaggee lagu aasi jiray abtirsiintiisii dhimatay xaggee lagu aasi jiray dhulka beeraha hadaba naacawdan yar ee iminka udgoone kasoo dhex baxaysaa waxay ka heshay udgoonka abtirsiintii dhulka lagu aasi jiray ee ninkani kasoo jeeday dhulka udgoon la noqday naacawdu dhulkay ka qaadatay udgoonka markaa alasta miyaadan ahayn ibn alulaa nimankii ereygaa alulaa ah ma garanaysiin waa aladiina ismi mawsuul baa la yidhaha aladiina bu alulaada alula iyo aladiina baa isku macnaa af carabiga alasta miyaadan ahayn ibn aladiina kuwii inankooga saciduu farxay wasaaduu boqorada noqday walam yelidu aan dhalin weligood imra'an qof ilaa najiiba nin boqora mooyaane najiib caruurtay dhalaanna ay wada boqorada ahaan jirtay horta madan horta qoladaa ka soo jeedin buu yidhi waa iga su'aale wamaa riixu riyaad beeraha dabayshoodu ma aha lahaa beeraha uma aha walaakin kasaaha waxaa huwiyey wanaagga dafnuhum aasidooda fi turbi ciidda lagu aasay ayaa diiban udgoon huwisay abtirsiintan ciidda lagu aasayey ayaa nacwada udgoon u samaysay buu kuleeyahay markaa udgoonkiibuu sababeeyeyo uu inoogu sababeeyey xaggaa ayay ka qaadanayaan insha allah halkaa inoogu joogo wallahu aclam